in la dilo taas ayaan ku dhex jirnay nafta ilaahay weyna uu xaaraamtinimeeyey in la dilo waa afar nafsulmuslim almacsuum qofka muslimkaah ee macsuumkaa ah naftiisa tan labaad waa gaalka dimiga ah dimi waxaa la yidhaahdaa waa gaalka muslimiinta ku hoos nool oo muslimiintu ay canshuurta ka qaadaan ama jibirka ay ka qaadaan waa xaaraan in la dilaa naftiisa maalkiisana in lagu xadgudbaa waa xaaraan adduunkana maanta maba jiraan le macnaha muslimiintiaba iska tabar yaro gaal asaga ku hoos nool oo ay iyagu ka qaadaan jibir maba jiraba tan saddexaad oo nafta ilaahay xarimay in la dilo waa gaalka mucaahadka mucaahadna waxaa la yidhaahdaa gaalo hubkoodii haysato meel degan ama qabiil ha aadeen ama dawlad ha ahaadeene a imaamka muslimiintu heshiis la gela cahdigana imaamka muslimiinta unbaa xidha ee shaksi ma xidhi karo aan isnabadgelinuu leeyahy ama mutlaq ha ahaado ama muqayad ha ahaado toban sano aan isnabadgelinno amase war aan isnabadgelinno ma banaana in la dila qofka dilaa jannada carafteeda ma helo nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam man qatala mucaahadan lam yarix raa'ixata aljanna qofka dila gaalka mucaahadkaa ee heshiiska lala gala in laysnabadgeliyo jannada ilaahay carafteeda ma galo bukhaarigaa wariyo saxiixiisa ku wariyey min xadiidi cabdillaahi bni camr bni caas qofka afraad ee uu xaaraan yahay in la dilo waa gaalka musta'minka ah musta'min iyo musta'man labadaba loo dabdiyaa waana saxiix mustahmin macnaheedu wuxuu yahay waa gaal ammaan dalbaday isaga waxa weya dadkiisi waa gaalo xarbiya oo dagaal muslimiinta kala dhaxeeyo laakiin shaksiyadiisu nabadgelyo u dalbada waa midda ilaahay uu ku sheegayo qowlkiisa wain axadun min almushrikiina stajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah haddii mid mushrikiinta ka mida uu badbaado iyo nabadgelyo kaa dalbado badbaadi bal si uu u maqlo ilaahay kalaamkiisa waxaa dhici karta gaalka inuu yihahdo waxaan rabaa waddanka muslimka inaan imaad bal qur iyo islaamnimada iyo diinka islaamka soo dhegaysta ha lay nabadgeliyo amnigana waxaa bixi kara qof kastoo muslimiinta ka mid a ah. gabanaa bixi karta ninaa bixi kara kuma xirna madaxda ma ahan cahdigoo kale il cahdigu waa dawlad dhanaa lala heshiinaya ama qabiil dhan la mid maahan tan marka waxa way qof kastoo muslimiinta ka mid ah bixi kara gabanaa bixi karta ninaa bixi kara qof madaxa bixi kara shaksiyaa bixi kara caadiya nabigana sal اlahu alيه waslam wuxuu hi muslimiinta qof kastoo ka mida ah amnigooda bixi kara sidaas darteeda qofka amniga qof muslimuhu siiyo qof kasta oo muslima waajib waxaa ku ah inuu ilaaliyo badbaadiyo kaasna qofka dila jannada carafteeda ma helo oo waa mucaahad asaga laftirkiisu walana lala galay waana la nabadgelay mustamina la yidhaha afartaas weeye nafafyaalka oo dilkooda ilaahay xaaraamtirmeeyey waa afartaas nabigu marka wuxuu yihi salى اllahu calayh wasalam wa qatlu nafsi dembiga waxalagaa waa naf in la dilo allatii nafta xarama allaahu ilaahay uu xaaraamtinimeeyey qatlaha dilkeeda ilaa bilxaqi xaq in lagu dilo maahane xaqa lagu dilayana nabiga xadiiska saxiixaynka uu ku sheegay saddex ka mid ah oo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulu اllah ilaa bixdaa alaain ahayibu zaani wanafsu binafs wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam isagoo noo sheegaya naftii muuminka oo dilkeedu xaaraamta aheed waxa xalaalayn kara dilkiisa nabigu wuxuu yidhi ma bannaana xalaalna maahan qof muslim ah oo tawxiidka ku dhawaaqa dilkiisu ilaa saddex arrimood maahane nabigaa yidhi sala allahu saddex arrimood waxaan ahayn xalaal kuma aan dhiigiisu midka koowaad waa maxay waa qof isagoo guur xalaala soo maray ku galmooday guurkaas kadib sina ku dhacay waa xalaal in la dilo dhagax in nafta looga jaro weeye diinkii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam ilaahayna aayad qur-aanuu ku soo dejiyey aayad qur-aan aayaddaasoo qiraa'adeedii lafdigeedii la nasakay xukunkeediina ilaa qiyaamu saaca uu baaqi yahay nabiguna dhagaxuu ku dilay saxaabaduna waa ku dileen waa ku dileen laakin gaaladu aad ay u inkirtaa qof isagu iska shahwo gutay laba qof iyagu inta hesheen isku shahwo gutay aa lagu dilaa waxay yidhahdeen insaaniyada ka soo horjeedaa laakiin haddee gaal iyo annagu isku waxba ma ma naqaan isku waxna wanaag uma naqaan isku waxna xumaan uma naqaan isku diinna ma nihin marka diididoodu wax macnaa iyo wax qiimaan nooma laha wa macnaa iyo wax qiimaa nooma leh nebi maxamedaa yidhi sal اlahu calayh wasalam xadiiska bukhaari muslim uu ku sugan yahay axaadiista ugu saxiixsan xadiista nabigu ka mid yahay sal اlahu calayh wasalam kuwaasuu ka mid yahay bukhaari waxaa ku sugan sidoo kale man badla diinahu faqtuluuh ayaa iyadana ku sugan sida xadiidkan bay ugu sugan tahay oo midka saddexaad wey kan koobaad waa qofkii guur xalaal soo maray ee guurkaasna ku galmooday kadib waxaa xaq ah in dhagax lagu dilo oo la rajmiyo talabaadna nabigu wuxuu yidhi sala اllahu calayh wasalam waa nafsu binafsi qofkii dilay naf naf macnaha kufu ah loo jeedaa muslimkii hadduu muslim dilo waa loo qisaasa nin hadduu nin dilo nin hadduu gabar dilo gabar hadday nin disho gabar hadday gabar disho isku mid qof muslima ah, qof asagoo muslimayo shahaadanayay dhiiggiisa wax xalaale ayaa yimid oo ah qofkaas uu gardarada ku dilay waa loo qisaasa tan saddexaad oo qof tawxiidsanaya lagu dili karo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam wa ataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca awalu tawxiidsanayay laakiin waa ka tegay islaamka jamaacada muslimiintana waa faaruqay gaal gaalada ka miduu noqdo kaasuna waxay xalaalaynaydaa dhiiggiisa waana in la dilo xadiidkaana bukhaariga muslima wariyeen sidaasoo kale bukhaari waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi sal اllahu calayh wasalam man badala diinahu faqtuluu qof alla qofkii diinkiisa badala dila nabigaa yidhi sal اllahu calayh wasalam saxaabaduna way ku ijmaaceen qofkii diinta ka baxa in la dilo oo xuruubu ridda maxay kaloo ahayd waxay ahayd dad muslimiin ahaa jiroo diinta ka baxay abubakara hogaaminayey dhammaan saxaabaduna waa ku waafaqeen qofka diinka ka baxay in la dilo qofka diinka ka baxay in la dilo gaaladu ma ogolo waxay leeyiin qofku khiyaar u leeyahay diinkiisa diinkiisa qofku khiyaar uu leeyahay diinkuna mu qaadanaa bugaagay ka qoraan haddaba midaa gaalnimadaas buu ku faafiyey xadka riddada maxaa ka jira mid xuma shaydaan ah hadda gaalnimadaas buu ku qoray oola qofku diinkuna mu qaadan karaa maxaa keenaya in laysqasbo oo laysmuquuliyo weliba wuxuu sheeganaya muslim yahay shaydaankaas buugga qora markaasu wuxuu isku dayaya inuu qur-aan deliishado iyo axaadiis ah, oo uu u deliishanayo qofka lama dili karo hadduu ridoobo kawa marka laakiin ilaahay baa ku mahadsanoo caruurta yaryarkaa iskoolaadka dhigta iyo kuwa dugsida qur-aanka dhigta iyo kuwa guryaha jooga korka ka xafisan xadiisku arbaciinku ugu yaalla soo ma jeedid laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila اllah wa anii rasuulu اllah ila bixdaa alaain ahayibu zani wاnafsu binafs wataariku lidiini almufaariqu liljamaca nabi maxamedaa yidhi sal اllahu alay waslm marka ibliis waxa weeyaan jaajuusoo hadda gaala soo diratay buug uu qoray wax ta'iira kuma yeelan karo muslimiinta isaga unbaa isdulleeyey ee wax ta'iir iyo saamayn ah kuma yeelan karo qofka diinta ka baxo muslim ahaa jirayna nebi maxamedaa xukmiye in la dilo sala allahu calay wasalam saddexdaas waxaan ahayn dhiigoodu xalaal ma ahan uu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam kan afraad oo dunuubta ka mid ah muubiqaadkaa wa aklu ribaa waa riba in la cuno riba in la cuno dunuubta waaweyn oo kabaa'irta ay ka mid taha oo xadiidkaanu sheegaya mid kasta aayado qur-aana ka toddobadooda mid kasta aayaada ka hadla oo u gaar ah aa ka hadlaya taasna waxay kutusaydaa culayska ay leeyihiin dunuubtaas marka waxaa ka riba in la cuno ribada nuucay rabta ahaatee aayaad badana mid iyo hayna ka hadlay ilaahay weynaa subxaanau wa tacala wuxuu leeya aladiina yakuluuna ariba aladiina ya'kuluuna ariba laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas dadka ribada cuna kuwa ribada cunaa qubuuraha kama soo istaagi doonaan bacfiga marka laysoo bixinaa ilaa qofka jinku maray siduu istaaga maahan qofka waalan markuu istaag maaraaba afgembiyu u dhacaa qofka ribada cunaa nuucaas asagoo aho ka soo kacaya oo markuu istaag maaraaba afgembi u dhacaya soo ma jeedi nuucaas asagoo ah. qofka ribada cuna ilaahi u weynaayaa la dagaalama ah, yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah baqiya min ariba in kuntum muminiin fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi warasuulih ilah wuxuu leeyahy ka hara ribad haddaad ka joog diidaan waxaad ogaataan xarbo iyo dagaal ilahi iyo rasuulkiisa ka ahaatay qaatumuxumuu ku dambeeya uu yidhi ibnu daqiiqulciid mujarab waxaa ah qofka ribada cunaa qaatumuxumo inuu ku dambeeyo taasaa la tijaabiyey maxaa yal waa malcuun nabigu wuu nacladay sala allahu calayh wasalam qofka ribada cuna waana caalamka maanta dhaqaalaha ugu badan meeshuu ka socdo waa ribada bunuugta caalamku waxay ku isticmaalaan waa ribadaas marka laga reebo wax yar ma wada ahani soo ma jeedin ribadu labay u qaybsantaa ribalfadli iyo ribanasiica ribalfadliga waa rubisaarka deynka lacagta la saarayo wey ah, deynka faa'iidada la saarayo wey ribalfadligu taasaa ka mid ah. waa ribaljaahili soo ma jeedin muddada intaas leeg haddaad ku keenayda intaasaan ku saara baad muddadaas bil ku darsato intaasaa ku kori sanadkii intaasaa ku kori daynta lacagtu ay korayda wey rebalfadligu waxaa kaloo ka mid ah laba shay oo isku jinsi ah isku nuucna ah cilatu ribaa wadaagsada marka laysku gabo hadii la kala badiyo maalan dolara dolar lagu sarifaya midhaa jeexan boqol dolar sagaashan iyo sideed dolar igu sarif rebalfadli waa taasa waa isku jinsi waa isku nuuc waa isku ilo markaasaa la kala badsaday lacagta ah, soomaali soomaali lagu sarifaayo la kala badiyey amase waa cunto waxyaalaha ribadu gashoo dhan ood maqlaydaan waa lacagta iyo cuntada la beego ama la miisaamo bis ribadu halkaas ay ka gashaa beeca daynta marka laga soo tago beeca labadan bisay gashaa cuntada laba shay shayga leh adducmu walkeyn aw iducmu walwasn shay kastoo cuntanimana loo cuno lana beego ama la miisaamo ribaa gasha ribaa gasha lacagahana ribaa gasha lacagahana ribaa gasha marka fiiri lacagta hadday isku nuuc tahay laba shayaa la rabaa marka la isku bedelanayo inay isla eg tahay hoo iyo hoona ay tahay oon mid maqnayn boqol dolaraad dhiibatay kasalada laba konton iga dhig waa inay boqol iyo boqol tahay waana inay tahay hoo iyo hoo haday boqol noqoto iyo sagaashan iyo sagaal waa ribo waa ribalfadli midaan badan hadday noqoto midaa dayn oo waa maxay maxaad artay war ii jajabio laba konton iiga dhig ee kontonkan qaado konton kale hadhow iigu soo laabo waa riba nasiia ah. waa xaaraan midaa dayn waa xaaraan qacan mar hadday markaa isku nuuc tahay labadaa shardiya la rabaa inay islaama eg hoo iyo hoonata dhammaan raashinka waa nuucaas hadduu isku nuuc yahay labadaa shardiya la rabaa waa beriis iyo beriis waa gelle iyo gelle waa qamardi iyo qamardi waa shardi waa inuu isla egyi toban kiilo toban kiilo ah, waana hoo iyo hoo dii mid la badiyo lara beriiskaanu waa liitaa beriiskaana feecan labadan kiilo igasii hal kiilo waa rid dii la yidhahda labadan kiilo waa kaa siistay laba kiilo hadhow igu soo laba kiila iga dhimane waa rido mar hadday isku nuuc yihiin waa hoo iyo hoo iyo inay isla egyihiin hadday kala duwan yihiin soomaali iyo dolara laisku sarifa soomaali iyo dolara laisku sa sidii la raba loo kala badsan karaa sidii la raba loo kala badsan karaa hal shardiya ley bes waa maxay ribanasiia layska ilaalina dayn hoo iyo hoo ah, adoo taagan waa inaad kala qaadataan adoo taagan waa inaad kala qaadataan laakiin haddii mid wax ka maqan yihiin waxaa tii hoo ii sar waa meeqa waa melyan iyo bar oo madyankii barkana igu soo laabo mdhow meeshaanaas dhacal iga imaanayda waa rib ah, hoo iyo hoo ala raba hoo iyo hoo ala raba raashinkii waa noocaas duu kala duwanye ah, waa kala duwanye masegadaas oo waxa weeyaan haydaha sanfalku keenaan oo baqarada maraykanka ku uray oo laga soo raro mid weeye markaad waxaad ku rabtaa cunto caadi oo la cuni karo ta karaad ku rabtaa galey aad ku iibsanaya oo nadiif ama bariis waa la kala badsan karaa ila iskuma nu ahane shan loonaad loo siisane laakiin shardi maxaa ah hoo iyo hoo war ah, waxaan wadaa heedahaanan ka soo qaato shan loonan wadaa oo masagadii dameeraha la sii jiray ah, waxaan ku rabaa haaf bariisa halkan ku deji galabta soo doono haafka dukira waa rib maxaa la rabaa waa la kala badi karaa ila isku nuc maahane laakiin maxaa la rabaa deji qaado ah, si looga badbaada riba nasiicada wadooyinka looga badbaado marka ribadu aaday u qatarsanta meelo badanayna gashaa caalamka tacaamulkiisana waa u badan marka qofka cunana care alla ku dhacday ilaahayna wuu la dagaalamaa qofka qatmxumo inuu ku dambeeyana u badanta waaklu maali yatiimi midka shanaad waa adoonka maalkiisoo la cuno la cuno waxaa loola jeedaa lagu xadgudbo wa inay lagu xadgudbo ama cun ama dhar kala bax ama guri ku dhiso waa inaad un gardaro ku qaadato ku isticmaasho dhammaan isticmaal oo dhamaa loola jeeda ee akliga waxa loo cabira badanaaba hantida isticmaalka loo isticmaalaa akligu qaalib u yahy waa dembi weyn oo kabiire ah oo qofka halaaga aayada qur-aanna uga digay ilah wuxuu uhi subxaana ina aladiina yaأkuluuna amwaala اlyataama ظulma inamaa yaأkuluuna fii buduunihim naara wasayasluna saciira dadka agoonta maalkeeda cunayaan oo gardara ku cunaya qof inta u soo shaqeeye mushaar laga siiya hadama dambaabin inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran waxay calooshooda ku cunayaan waa naar cuntada agoontaad cunaydaa sabab waxay kugu noqon naar inay calooshaada gasho naar inay ku cunto saasu sabab kugu noqon wasayaslawna saciira naarta saciirana waa gelayeen dadka agoonta maalkeeda cuna qof kastoo maal agooneed haya qataruu gacanta ku haya dhimbil dabahu agta ka taagay wayuu iska ilaaliyo walaa taqrabu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan ha u dhowaanina maal agoon ilaa dariiqa ugu wanaagga badan inaad ugu dhowaataan maahan waa rin aad u qatar maal agooneed waa isticmaalaho anaa hadda u gudaya waa xaaraan ma banaano xataa inta qasnad ku shubo aniga horta yodi soo gelid qasnadan ku shuba markaasaan bil walba biilka ka siina waa xaaraan lama ogolo waa inaad ugu shaqaydo ka war maxaa yeelay yaar wanaag badan in inta meel la dhigo shilishili loogu dhammeeyo iyo in loo faa'iideeyo yaa wanaag badan in loo faa'iideeyo soo hadda ilah wuxuu leey walaa taqrabu maalalyatiimi ilaa bilatihi axsan maal aqooneed yaan loo dhowaan ilaa dariiqa ugu wanaaga badan kaliyaha loogu dhowaa karo ilaa ay gaarsiiyeen waxay idhahdeen haddii laba shirkadood ay jirto midna faa'iido fiican soo saarta midna faa'iidaya midda faa'iidada yar adoo og inaad ku dartaa waa xaaraan hadda waa xaaraanayda maaha waa laga fiican maal aqooneed wax caadiya maaha sida ugu fiican kaliya ha kuu si kale kuma banaan mid faa'iido fiican soo saarta laakiin amnigeedu uusan sugnayn ama tuugla goostaa laysleeyay amnigoodu ma sugna ama iyo mid amnigeedu sugan yaha faa'iido yar midda amnigu sugan yahay lamarsiina mar walba uun sida ugu ammaanka badan uguna danta badan agoonka meelaan ahayn waa ka xaaraan maal agooneed waa qatar waa qatar waa se lacantoobsadee dad badan watawalli jeesasho yowma zaxfi maalinka muslim iyo gaal kulmaan la cararo midda lixaad waxay tahay oo dembiga waxalaaga ah watawalli jeesasho iyo cararid yowma zaxfi maalinka gaal iyo muslim isku soo siqayaan isku soo dhowaanayaan isdhibayaan la cararo kabaa'irta oo dunuubta ah oo waxalaagta ayuu ka muslim iyo gaal maalinka loo dagaalamo in la cararo aayada qur ilaahay ku sheegay ah, yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum اladbaar muminiinow gaalo haddaad dagaal kula kulantaan dabada ha u jeedinina ha ka cararinina waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaali oo mutaxayizan ilaa fiyatin faqad baaa biqada min allah wama'waahu jahannam ilaa wuxuu leeyahay qofka carara maalinkay muslim iyo gaal kulmaan oo isdilayaan qofka ka carara dagaalkaas qofkaas jahannamo ayaa guri u ah jahanama guri u ah care alula laabto jahanamaana guri u ah hadda fiiri care alula laabto jahanamaana guri u ah so uma jeedo laakiin ilaahay daduu ka reeba daduu ka reeba afarba waa laga reebaa marka ilaa mutaxarifan liqitaalin xeelo dagaal ula cararo xeelo dagaal ula cararo ee baqatin lama cararin oo maxaa ka mid noqon kara waxaa ka mid noqon karaa gaalkii wuxuu ku jiraa meel dhufays oodan adugu wax yeeli karin aduguna meel cidla hadsaaranta oo wax ku yeeli karo markaasaad baqabeenlaynayda cararayda waxaad rabtaa inuu dhufayska ka soo baxo markuu dhufayska ka soo baxo meel bannaan yimaada rabta inaad ku celido waa sax waa bannaanta ilaa mutaxarifan liqitaalin dagaalaad u xeelaydaysanay talabaadna oo mutaxayizan ilaa ficatin meeshaanu kugu hareereeyey ciidankaaga muslimiintuna dhinac kale jiraan meeshaan inta ka carartaad ciidankaaga ku biire ma banaan lagu dhimaa halka iskaga jira lagugu dila labadaasuna kuma jiraan saddex waxaan kaloo ku jirin ciidanka gaalada iyo ciidanka muslimiinta goobta iskaga soo horjeedaan hadday gaaladu laba jibbaan muslimiinta uga badan yihiin idinku boqolatin iyaguna waa shan boqol haddaad sabartaan ajarkiinaad leeli haddaad carartana kuu banaan lakaa badan الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يقلب مئتين بقولك لبا الهبا إن اسك عليان لا صبرتما هذه بقولك لبا بقول كبرتي oo boqolkii laba ilaahay ku waajibay inay iska celiyaan boqolkiiba laba boqol kunkiina laba kun hadday ka bataan waxa weeyaan ruqsaad la haysta dii la iska celiyana waa sidii la rabay oo lagu sabro haddii laga cararana ma dembaabayo waa kan cabdullahi bn cabaas yidhi man fara min inayni faqad fara qofka laba gaal ka cararaa waa cararay waa qofka carada alle iyo cadaabka mudana waman fara min alaaati famaa fara saddex gaal qofka ka cararay ma cararin mana la dembi ah, ma cararin macnaha wuxuu la jeedaa dembigii cararida ma laha ah, ma laha kaasna waa laga reebaya isagana ahlucilmiga waxay ku daraan mid afraad waxay yidhaahdeen asbaab wax layskaga celiya waa inaad meesha ku hayda Ah, sabab wax layskaga celiyo laakiin sababba mahadid waxaa la rabaa hubku inuu xoogaa isku dhowdhowya oo ah, waxa uu cadowgu haysto waxun ka mid a ah, oo wax ku celido laakiin aakaad haysata asna taangiu wata kaaru halkaan soo wada waa hal gaal ama waa laba gaal midna waxa weeyaan waa wadaa midna waa rida idinkuna labaatiin laba aakaad meeshaan la taaganta hor taagnaada wax islaama ku inaad taagan tahay aaka inaad ridayda inaad rido isugu mid asaga soo ma jeedi haddii laydha marka hala taagna macnaheed waa maxe waa maskaxdaada dhash dhash dhash ha oga siga silis siliskiisa ha kugu cayaaro un wey gaalka unbay farxad u tahay muslim waxba uma gasho taas ma marka mar haddaysan jirin sabab aad wax ku yeeli kartaba haddaad sababkii lagu dili lahayd aad haysato lama ogola carar kartid ku rid qofka nasiibkiisa ama waa ku dila ama waa dile la dagaalma waa side oo macnaheedu maaha u markaa dili karto kaliya ee waxa la raba wax un asbaaba wax lagu tuura inaad haydo laakiin meel cidlaa daa tiraa cararni aniga la yimi ah, mana ii banaana hada haddii la yidhaahdo aa ah, ka mid ah haystaa taanga hortaagnaada macnaheedu wuxuu noqaa waa in ilaahay dadka ku kalifay waxaysan awoodinayn noqo leh ilaahayna kuma kalifo laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha ilaahayna kuma kalifo markaa si kale inaad yeesho maahane taanga aa ka la hor istaag saxma ila loogmaana talageli maba loogu talgelin inaad biyo ku rushaynay in asaa kurido waa iskugu mid waa iskugu mid so uma jeedo marka kaasna noocaas weeye dembiga toddobaad ee waxalaaga waa qadfu lmuxsanaat waa dumarka la ilaaliyey in zina lagu tilmaamo alkhaafilaati oo zinadaba moogba oo halmaansan almu'minaati ilaahayna rumaysan wa qadfu lmuxsanaat dumarka la ilaaliyey oo zinada iyo qurunka laga ilaaliyey in la yidhahdo waa zaanigad waa qowmuluud in la yidhaahdo liwaad iyo zina lagu sheego dumarka la ilaaliyey aayaddaa sidaas ugu dhawaaqday wاladiina yarmuna almuxsanaat uma lam yaatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhu amaaniina jalda walaa taqbalu lahum shahadatan abada waulaika hum faasiquun culammada muslimiintu waxay yidhahdeen ijmaac waxa ah ninka muuminkaaha dhowrsanna waa la mid ninka muuminkaha ah dhowrsanna inaad zina ku sheegta waa la mid waa lamid ah, sida gabadha muminadaah dhowrsan in zina loogu sheega ay xaram u tahay ninka muminka dhowrsanna xaram in zina loogu sheega mana banaana ilaahi weynaana saddex xubunuu ka laasimiyey qofka qof muslima waa zaanib yidhaahdo ma garata waa zaani qofka qof muslima yidhaahdaa ee dhowrsan saddexaa ilaahay ka laazimiyey ah, sideetan karbaash horta in lagu dhufto tan labaadna faasiq inuu yahay ah tan saddexaadna markhaati uusan gelin wax markhaati aan loo aqbalin saddexdaasu le waana faasiq daacada ilahay ka baxa badanaa maanta carabka ku badanaa wa khaasatan kuwa banoonileyda iyo ciyaalsiyada telefishinada daawatay gaalada dhaqankooda baratay ku badana carabkooda hooyadaa saas abbaa saasa abaa saasa ah, ma ujeedaa booskii subxaanalaahida halkaasaa u joogta ah, subxaanallahi carabka waa ku yaraa laakiin tanaa ku badan sooma hmm. waa xuduudi alle oo loogu talagalay akhlaaqda in lagu ilaaliyo haddii la fulidiida saasay noqday arrintu ah, xuduuddii alle oo loogu talagalay akhlaaqda in lagu waardiyeeyo cirdiga in lagu waardiyeeyo markii la waayey subxaanallahi in tale waxaa ka badan maanta inta dadka caayada soo oo cirdiga banu aadanka oo muminiinta weliba ku xadgudbayda xadiiskana akhrajahu bukhaari iyo muslim ayaa soo saare wa can jundub jundub jundub ibn cabdilaahi albajli maaha ah, jundub ibn cabdilaahi albajli maahane waa jundub اkhayr wa can jundub marfuucan jundub waxa laga wariyay marfuuxaalu yahay shaarixuna waa inin dhigayaah shaarixuna waa inin dhigaah wa can jundub waxa laga wariyay marfuucan xaalu yahay xaddu saaxiri sixroolaha xadkiisu darbatun garaacid wey bisayfi seef lagu garaaco waxaa loo dabdiyey darbatun iyo darbuhu oha labadaba waa saxiix darbuhu ah, in lagu garaaco bisayfi seef labadaasaa loo dabdiyey sixroolaha xadkiisu wuxuu yahay darbuhu in lagu garaaco bisayfi seef darbatun garaacid hal mar lagu kala gooyo bisayfi seef rawaahu timidiya wariy wa qaala wuxuu yihi asaxiixu sida saxiixa annahu qowlkanu mawquufun waa mawquuf waa qowl uu jundub isagu yidhi ma ahan xadii marfuucoo nabigu yidhi sal اlahu ala waa aciif haddii nabiga loo rafci tago laakiin jundub ayaa warkaan iska leh saxaabigaasaa sidaas yidhi waa qowl saxaabi marka qowl saxaabi weeye marka saxaabigaas jundub wuxuu yidhi saaxirka xukunkiisu waa in seef lagu kala gooyo sidaas weeye ahlucilmi badanaana sidaas mareen saaxirka xukunkiisu inuu yahay imaam axmed imaamu maalik abu xaniifa waxaydhan saaxir waa la dila saxaabadana cumar ibn khaaab cumaan ibnu cafaan cabdulaahi ibni cumar xabsa binti cumar jundub eh, khayr eh, oo jundub ibn cabdilahi lafkiisa waa laga wariyey jundub ibnu kacab waa jundub khayr wey jundub ibnu kacab iyo jundub khayr waa isku mid qays ibnu sacad waa laga wariyey cumar ibn cabdilcasiis oo taabici ah dhammaan waxaa laga wariyey waa la dilayaa sixroolaha sixroolaha waa la dilaya imaamu shaafici wuxuu leeyahay sixirkoo mujarada loo dili maa ee waa la weydiina haddii sixirkiisu gaalnimo yahay waa la dila toobadkeena laleeya aduu toobadkeeni diido waa la dila hadduu wax ku dilana waa la laakiin sixirkoo kaliya loo dili maa laakiin waxaa raajixa in sixirkoo kaliya loo dilaya sababtoo ah waa arki doonaa saddex saxaabada ka ah ayay ka sugan tahay sixoole ha la dilo waxay ummadu isku khilaafeen toobadna laga dalba war toobadkeen ma laleeya sida gaalka ridoobay ba la idhaha toobadkeen oo layskaga dili karin ilaa toobad la weydiiyo toobadkeen malaleey alcilm waa isku khilaafeen qaar waxay dhahdaan maya maxaa yeel sixirku waa arrin qarsoon sidaas darteeda toobadkeeni midna la dhihi maayo waa cadowgeed cadow oo ummadda baabiinaya maskaxdeedi iyo caqligoodii ku cayaaraye waa la dila sidaasay mareen waana madhabka mashhuurka imaam axmed ka caanbaxay ahlucilmiga gabalna waxay dhaheen toobad waa la weydiin waana sida imaam shaafici uu yidhi sababtoo ah gaalnimo dembi ka weyn ma jiro qofka murtadkaana ma banaana in la iska dilo ilaa la yidhaha toobadkeen oo in la yidhaha soo laabo soo laabo murtadaa gaaloobay a toobadkeen laleeya sexrool wuxuu uga duwan yahi ila markuu kor u kaco waa u gaale dii kalena waa la isku haystaa gaalnimadiisii sixroolana islaamnimadiisu waa ansaxdaa oo waxa wey suxaradii nabi muuse la dooday ee fircoon suxarada u ahaa jirtay markay toobad keeneen ilahay waa ka aqbal marka toobadkeen in la yidhaahdo wey toobadkeen in la yidhaahdo weeye wa fii saxiix bukhaari saxiix bukhaari waxaa ku sugan can dajaala ibni cadada qaala wuxuu hi dajaala kataba ilaynaa wuxuu noo soo qoray cumar ibnu lkhadaab cumar ibnu khadaaba wuxuu noo soo qoray radia allaahu canhu aniqtuluu dile kulla saaxirin sixroolo kasta iyo wa saaxiratin gabarh kastoo wax sixirta nin kastoo iyo haweeney kastoo saaxirad ah dila ah, wuxuu u qorayaa waaliyaalkii gobolada u kala qora waali walbaaba waxaa la rabaa meeshuu joogo sixroolaha jooga iyo gabadha sixroola joogta inuu dilo saasuu cumar kala dir saas u kala dir qaala wuxuu yidhi bajaala faqatalnaa waxaan dilnay alaaa sawaaxira saddex sixroolaan dilnay saddexaan helnay saddexdii waa dilnay ah, saddexaan helnay saddexdii waa saas weeye marka bukhaari wuxuu wariyey an iqtuluu kula saaxirin wasaaxira intaasuu bukhaari wariyey faqatamaa alaaa sawaaxira bukhaarigu ma warin bayhaqii sunanlkubra uu ku wariyey cabdirasaaq musanafka ibn abi shayba musanafka iyo qayrkood waasaa wariyeen wasaxa waxaa ka ansaxay can xabsa binti cumar radia allaahu canhaa oo zawjadii nabigaah sala allahu calayh wasalam annahaa amarat way amartay biqatli jaariyatin gabadh addoona in la dilo addoontoo lahaa ayada u sugnaatay addoontaasoo saxarad aa sixirtay addoon ay laheed aa sixirtay amaray ku bixday in la dilo kow looga siiyo faqutilad waana la dilay waana la dilay xabsa sidaasaa ka ansaxday wakadaa sidoo kaleeto saxa waa ansaxay qatlu saaxir can jundub jundubna waa ka ansaxay isna inuu marka saddex saxaabiyaan marayna cumar bn khadaab xafsa binti cumar iyo jundub weliba cabdulahi bn cumarna waa ka ansa cabdulahi bn cumarna waa ka ansa qaala axmed imaam axmed wuxuu yidhi can alaaثatin waxaa leedahay saxa qatlu saaxir saxa wuu ansaxay qatlu saaxir saaxir in la dilo can alaaثatin saddexuu ka ansaxay saddexdaasoo min asxaabi nabi nabiga asxaabtiisa ka mid ah. saddex asxaabta nabiga ka mid ah oo kale ah jundub iyo cumar iyo xafs saddexda waa ka ansaxay uu leey fiihi fi lbacdi baabka masaa'ilu masalooyinaa ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa tafsiiru aayati اlbaqara aayaddii suurat lbaqara tafsiirkeeda weeye ahaniyatu masalada labaydhaa tafsiiru aayati الnisaa aayaddii suuratu nisaa tafsiirkeeda weeye ahaaliatu masalada saddexaydaa ah tafsiiru jibti waa jibtiga tafsiirkiisa iyo wadaaquuti daaquutka iyo walfarqu farqiga udhexeeya baynahuma labadooda oo jibtina lagu soo fasiray sixir daaquutna shaydaan araabicatu masalada afrayda ana daaquuta daaquutku qad yakuunu min aljini jinka inuu ka ahaabaa la arkaa oo shaydaanku waa jin wa qad yakuunu inuu ka ahaabaa la arkaa min alinsi oo qofka wax sheega ah qofkaas oo sixoolaha waa daaquut waa daaquut qofka kitaabka alle waxaana wax ku xukmiya waa daaguud waana insi banu aadana marka banu aadamka waa ka noqon karaa alkhamisatu masalada shanayda macrifatu sabci waa toddobadii in la garto toddobada almubiqaati ee dadka halaagta ku dhaca toddobada almaqsuusaati ee lagu gaar yeelay binahyi reebid layska reebaa asaadisatu masalada lixayda ana saaxira saaxirku yakfur waa gaalooba saaxir waa gaaloobaa aayadda afar meelood inay uga jirtaan sheegnay saaxibku inuu gaalooba asaabicatu masalada toddobayda annahu saaxibka yuqtalu waa dilaa walaa yustataabu toobad la weydiinma waa imaam axmed qowlka imaam axmed mashhuurka ka ahaa wey laakiin shaafici kale waxay leeyihiin toobad waa la aaaminatu masalada sideedayda wujuudu haada sixroolahan in laga hela weeye fi lmuslimiina muslimiinta dhexdooda calaa ahdi cumara waqtigii cumar fa kayfa bacdu see xaalku noqon ka gadaal waqtigii cumar joogay haddii sixroole muslimiinta laga dhex helay waxaad u malaynayda maanta cumar oo la og yahay sida uu sharta u suuliyey ula dagaalamay waqtigiisii haddii muslimiinta lagu dhex arkay sixroole muslim sheegana bal maanta imisay Ah. yara xaafad aan sexroole joogin hmm, yara ilaa dadkuna kamid yihi mogta serool hadda qaaraanka ataa waa laga doona odayaasha ataa qaaraanka qaata nin caadi iyo gabar caadi u yihi seroolayaal ah, tolku waana waa shaxaadaan dadku sexrooluhu dadkuna uga mid yahy hadda waa kaafir ibliisa ah oo ummadda fasaadiyey kawar iska daa in xag laga oofiye waa la shaxaadaao waxbaa laga qaatao qaaraanka lagu qortaa dadku kamidi waa nin tolka kamida serooluhu de gabartan waa gabar tolka ka mid ah. fahamka diinta haddii laga fogaada sidaasaa la noqona baabu bayaani shayin haadaa midkaanu baabu bayaani shayin shay caddayntiisu baab yahay shaygoo min anwaaci sixri sixirka nucyaalkiisa ka mida ah. baabkan wuxuu ka hadlaa anwaacda sixirka qaybo ka mida ah. hadda sixirkii weynaa xoog uga soo hadlo adilo xoog badanna waa u keena hadda wuxuu halkan ku sheegayaa waxyaalaha sixirka ka ah oo dadka gabal ay u haystaan aysan sixir ahayn oo dadka gabalba aysan u aqoonba qofka sameeya inuu sixoolaya maxaa ka mid a ah faalshowg qofka faalshowga faalka dhiga ciidantaa saas yidhaahda yidhaahda ha haahoo saasaa dhacayda roobaa da-a abaaraa dhacayda waxaa ka mid a ah xidiga sheega xidig hebel maa la degan xidig hebel afar reer ninkii la inta isku maro gaajo waa la seea weyna sanadan fandhacdo idigu fiirina hebel xala wiil u dhashay kaasu uu ha xidig hebelsa xidig hebel lama deganayn dhinaciisa wiil dhulka dhigi maayo geesi wuxuu noqonayaa kunka wadada uga aan uga leex xidigahaas inta fiiriyo uu maamulka dhulka ka dhacayo ku xira sixoolow aan sixooleyaalka saaxir ka ool qaala axmedu imaam axmed axmed ibnu muxamed ibnu xambal wuxuu yidhi axmed ibnu muxamed ibnu xambal wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo waramay muxamed ibnu jacfar muxamed ibnu jacfar waa gundar alhudani albasri waa iqa qaala wuxuu yidhi muxamed ibnu jacfar xadaanaa waxaa noo waramay cawf cawfan ilacraabiy waa cawfan ilacraabi awf ibn abi jamiila waa iqa xadaanaa ayaa nusqooyinka gobol ku taalla laakiin musnadka imaam axmedo xadiidku ku yaallo can xayaan saasaa ku taalla weliba nusqooyinkiis muxaqaqa saasaa ku taalla sida muasasat risaala midkay daabacday oo kale iyo marka xadaanaa cawf can xayaan wey ee maahan xadaanaa xayaan maaha can xayaan ibni calaa xayaan ibnu calaa xayaan ibnu calaa waa xayaan ibnu mukhaariq abu calaa albasri xayaankaas waa majhuul wax wax ka wariyey waxaa laga hayaa la yidhi awf wax tawhiiqiyeyna waxaa laga hayaa ibnu xibbaan ibnu xibbaanna tawhiiqa mutasaahibu ku yahi hadduu la tafarudo tawhiiqna culimmada muxaqiqiintu waxay yidhaahdaan waa la fiiriyaa qofka uu tawfiiqina hadduu yahay qof uu oqoon gaara u leeyahay sida culimmadiisa wax ka wariyoo kale waa la qaataa hadduusan laakiin oqoon gaara u lahayn culummadii kale majhuul ay ku xukmiyeen asna uu tawfiiqiyo lama aqbalo marka ibn xibbaan unbaa tawfiiqiyey qaala wuxuu yidhi xayaan ibnu calaa xadaanaa qaan qaan ibnu qabiisa ayaa noo waramay albasri waa saduuq can abiihi aabbihiis qabiisa oo saxaabiya ayuu nooga warramay annahu qabiisa samica nebiga nabigu maqlay sala allahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi ina aliyaafata shimbira cayrinta wa darqa faalinta wadiyarata baasaysigu min aljibti sixirkay ka mid yihiin ama shirkigay ka mid yihiin jibtiga shirkigana waa la yidhaahdaa xadiidkan way isku khilaafeen culummada agga agga taصxiixa iyo tadciifka waa arki doonaa shiika wuxuu ka yidhaah qaala cawf wuxuu yidhi cawfun اlacraabi alciyaafatu ciyaafadu zajhu dayr waa shimbiro cayrinta gaalada horaa waxay yiqiineen shimbiraha inay ku faashadaan maanta dan leeyahay gallayn ama gariir oo geed saaran uu cayrine wuxuu firina dhanku u duuro hadduu dhanka bidixda u haado guuli uu leeyahy maanta arrinta waa lagu guulaysta aana ku dhaqaajinaa dantuu lahaa hadduu gariirkii ama gallayrkii dhanka bidixda aado wuxuu leeyahay kayr male arrintaan maanta nuurna kama leh nuur kama soo socdo maanta iyo kayr iyo baraka waa baasaysana hadduu dhanka midigta u haado midigta dhanka midigta hadduu u haado waa kayraysana waa kayraysana wuxuu arkaa guul inay hadduu dhanka bidixda u aadana guldahuu arka iyo khasaaro marka sidaasa waxaa lahaa ciyaafada qaala cawf wuxuu yidhi alciyaafatu zajru dayr waa shimbircayrinta wa darquna alkhadu waa xariiqidi yukhadu bilardi dhulka lagu xariiqo waa faalka faalinta wey oo dhulka lagu xarxariiqo faraha kaas weeye waljintu jintiga qaala alxasanu xasanu basri wuxuu yidhi ranatu shaydaan waa sawdka shaydaanka codka shaydaanka sidaasaa ku qoran nusqooyinka kitaabu tawxiidka ranna laakiin musnadka imaam axmed ranna kuma qornee waxaa ku qoran musnadka imaam axmed qaala alxasanu wuxuu yidhi innahu jibtigu ashayaanu waa shaydaanka inahu a ku qoran ee ranna kumaba qornaba inahu jibtigu ashayaanu waa shaydaanka shiiku wuxuu yidhi isnaadu xadiiska sanadkiisu jayd waa mid jaydoo wanaagsan culummo badanaa qawiyeeyeen xadiiska shiikaa ka mida waxaa ka horreeyey qawiyeeyey waxaa ka mid ah imaamu nawowi raximah اllah riyaad saalixiinku xadiisku ku yaallaa wuxuu yidhaahdaa imaam nawowi rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan saasuu ku leeyi rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan riyaad saalixiinka saasuu ku yidhaha nawowi wakadalika ibnu taymiya majmuucu lfataawaha juska shan iyo labaatanaad lafdigaas nawowi oo kale ku yihahdaa rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan waa isna leey ibnu xibbaanna hadda waaba saxiixiyey isagu ibnu xibbaan oo saxiixiisu ku soo saaray sheekh naasuddiin albani wuu daciifiyey ciladuna waxay tahay u yidhi waa xayaan ibnu calaa dacfigiisa wakadalika shucayb anauud waxa wayan taxqiiqa iyo takhriijka musnadka waa daciifiyey marka xadiiskaas saasaa laiskugu haysta ma xoog badna cuthaymiin laftirkiisu sharxiisa qolmufiidka wuxuu leeyahay xadiiskan waxa weeyaan in la taxsiiniyo way igala daciifsan yihin naftaydana waxba uga sugan in la yidhaha kana xasan waana in aad loogu laga taxadara xadiista nabiga loo nismayna marka ma xoog badna xadiidku macnihiisuse waa sawaab weli abi daawuud waxaa u sugnaaday wanasaa-i wabni xibaan fii saxiixihi almusnad minhu inta musnadkaahay wariyeen intaasu inta qaybta hore oo qaala cawf wixii ka horeeyo wey intaas musnadka ayay wariyeen laakiin intan tafsiirka oo iyadu sanad kaleba leedahay oo waa suganta iyadu inta tafsiirka ee inta musnadkaa ah wey waxa la isku haysta wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuululahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man iqtabasa qofkii dhuxul qaata shucbatan qayb qaybtoo min anujuumi min cilmi nujuumi cilmiga xidigaha ka mida cilmiga xidigaha wax ka mida qofkii qaatoo barta faqad iqtabasa wuxuu dhuxul qaatay shucbatan qayb qaybtoo min asixri sixirka ka mida xidiga sheeg haddaad maqasho waa sixroole marka culimmadu waxay yidhaahdeen waa sidaa uu sharaxa ku sheegay uthaymiin alqowl mufiidkee cilmiga xidigaha ku tacaluqa labaa loo qaybiya ilmu taأiir iyo ilmu tasyiir labaa loo qaybiya ilmu taأiir iyo cilmu tasyiir cilmi wuxuu ku tacaluqaa xidigaha qaabkay u socdaan marka ay dhacaan meelaha ay maraan kaas waa noo soo socdaa waa noo imaan doonaaheen waa bannaan yahay waana xikamkii xidigaha ilaahay u abuurau ka mid yahay inaad taqaano xidig hebel halkaasu mara ood qibladii hadhow markaad baarayso aad tidhaahdo xidig hebel aawe wakaa xaggay wax yar ka jirtaa xidig abal aawe way ka horaydaa meesha udhaxayda ku adoonta qibladii aad ku garato markaad dheelmanayda meesha u socoto aad ku aad ku calaamadaysato oo tira xidig hebel aaw haa halkaas meesha u socday ku aadanta in calaamada laga dhigto lagu wax lagu tilmaansado waaba xikamti ilaahay u abuuray xidigahay ka midta cilmiga labaadna wuxuu yahay cilmu taiir saamayn inaad u yeesho oo dhulka waxa ka dhacaya flga aad ku xirto l waa xidigaha flga inaad ku xirto oo tiraado hebel wuxuu dhashay habeen sidaasa geesiyuu noqon wuxuu noqon mid nasiib badanoo qani ah habeen hebelu dhashay hebelna faqiiruu noqon fulay buu noqon nacasuu noqon mid ayaam daranuu noqon xidig hebel xidig hebel la degay sanadkan colaaday noqon xidig hebela xidig hebel la degay roob badana la helin taas wey midda sixirkaa xaaraantana oon la ogolayn waa inaad maamulka dhulka ka dhacaya xidigaha ku xirto kaas wey midka xaaraanta zaada wuxuu siyaadsaday maa zaada intuu siyaadsaday qof walbaba qofka kale xidigaha intuu ka qoog yahay uu ka sixi badan yahy macnaha cilmiga laga hadlaana oo xaaraantaa waa cilmiga ku tacalluqa maamulka dhulka ee xidigaha in wax lagu calaamadsado kala taqaan oo tira xidigaas waxa weeyaan xidigaas meel hebluu ku aadanya jehebluu ku aadanya xidigaas waktiga uu dhaco waa waktiga roobku doo waa banaanta xataa taas waa banaanteeda laba masale dadka caamada iskaga darmaa in la yidhaha roobaa da-aya maxaa yeelay xidig hebelaa dhacay iyo in la yidhaahdo xilligii hebel ahay oo roobku dii jiraa la gaaro xidig hebelaa dhacay laba shay oo kala duwan midna waa shirki midna waa banaanta inaad tirahda xilligan waa xilliga roobku do-o waa aduu xilligaad ah, ka hadasha waana banaanta laakiin inaad tira roobku waa da'aya xidigaas mar hadduu saas noqdo hadduu saas noqdona di'i maa waa midaas midda xaaraanta marka calaamado wax lagu calaamadsado xidigaha waa laga dhigi karaa laakiin maamul iyo ta'iir waxba kuma laha rawahu abu daawuuda wariyo biisnaadin saxiix sanad saxiixa ah, shaarixna wuu sheegayahay nawowina wuu saxiixiyey xadiidkan oo waxa weye dahbina wuu saxiixiyey nawowriga saaxiibku ku saxiixina dahbina kabaa'irku ku saxiixina walinasaayi waxaa u sugnaaday min xadiid abi hurayra radia allahu man caqada qofkii xidha cuqdatan gurud qofkii gurud xidha uma nafafa afuufa fiiha dhexdeeda guruduu xidha waa afuufay waa qaabka xari waxbay guntaayaan nafsiga waxaa la dhahdaa neef oo xooga candhuuf yaru la socoto faqad saxara qofkaas waxbuu sixir daad aragto qof wax xirayo afuufay hadba wax ku tufay inta xarig xihan sixir gacantu kula jira waa calaamadaha sixroodayaalka lagu yaqaan hadba xarig inta gunud loo yalo lagu tuf haddana gunud kale tuf waa sixroole calaamadiisa man caqada qofkii xira cugdatan gunud uma nafata afuufa fiiha dhexdeeda faqad saxara waxbuu sixray waman saxara qofka wax sixraa faqad ashraka wuu shariig yeelay waman tacalaqa shay-an qofka shay isku xidha oo is yidhahda shaygaanaad nacfi keenayda wax aan sharcigu nacfi ku sheegin oo qalbigiisa ku xidhoo tala saarta wukiila ilayh waa loo tala saartaa waxaa la hadaa shaygaas ku xirta wax kuu qabto xadiiska way daciifiyeen culummada gobolkood sida dahabi iyo sheekh naasirdiin albani oo kaleeto daciifu jaamicu saqiir kugu daciifina albani وعن بن مسعوud رضي الله عنه أنa رasuuل الhi rasuulka ilaahi slى الlaه عليه وسلم qaala rasuulku wuxuu yidhi alاa uنabiئكم miyaanan idinkaga warramayn malcadhu been abuurku wuxuu yahay been abuur ma idin sheega been abuur malcadhu been abuur wuxuu yahay hiya namiimatu waa isku dirdiridda isku dirdiriddaasoo alqaalatu la yidhahdo bayna naasi dadka dhexdooda macnaha alqaalatu waa loola jeeda dadka dhexdooda lagu faafiyo in badan faafta rawaah muslima xadiiska wariyey been abuur ma rabtaan inaad ogaataan been abuur waa hadalka dadka layskula diraa ee waxaa halkan looga hadlayay sixire maxaa keenay namiimadana namiimada xugu soo diray namiimadu sida sixirku wax u fasaadiyo si ka badanay wax u fasaadida oo xataa soomaalida mahnaagooda waxaa ka mid ah wax usheeg sixroolaha ka daran Ah, si xoola waa ka daran yahi sixirka mogtahay shaygan si uusan ahayn kuu tusaa soo nuucaas weey qofka dadka isku diraa qofkii wanaagsanaayuu qof xun kuu tusa waa shaydaan marka si xooluu ka darsigu dhexda ka soo fadhiisana hoos u afuufa dadka ah, hoos u afuufa qofku waa fasahaada ah, labadii dariskeed halkuuba ka qaraabtaa ka ugaartaaba soo jeedi masjidka dhexdiisu soo fadhiisana markaasuu gafuurka ku laaba si xoola waa ka daran bartu wax ka fasaadina labadii walaalaheedu isku dira labadii dariskeedu isku dira labadii qabiilu isku kicina marka sixushee sixroole waa ka daranya inta sixroole fasahaadiyo iyo namiimka dadka isku dira intuu fasaadiyo midkan dadka isku diraa badan isuma dhow saasuu sheega marka waa ibliis asna shaqo shaydaan ka midka dadka isku dira oo weliba waxa weya qaraabadiiu kala goynaya bal dariskiiu kala goynaya bal waxa weya warafatu ambiyaa culummada nabiyaalka dhaxleen iyo ummaddu kala goynaya oo isku diraya ah, wuxuu ka shaqeeyaaba waa shaqada sixroolaha waa sixroole so uma jeedin muslim waxaa u sugnaaday can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu min albayaani fasaaxada waxaa ka mid ah la sixra sixraa ka bayaanka waa fasaxada aftahnimada wey qayb sixiraa ku jirta ayadaa laftirkeeda ah, bayaanka odhan maaha bayaanka qayb sixiraa ku jirta sixirka xaan ogey waa shayga si uusan ahaynaa laga dhigo fiiri sixroolaha mafta dadka intay dhasarcaadiyo shaygan wuxuu ku tusaa si kale ah, derbigaanu marka gabal lacag kuu tusa sirooluhu indhasarcaadista kugu dhufto marka qof kasta oo shayga si uusan ahayn kuu tusaa sixroolo wey marka aftahnimada waxaa ka mid a ah sixir oo maxay tahay aftahnimada waa aftahnimada loogu adeegaya baailka baailkii inta qurxiyo wuxuu kaaga dhigaa xaq keligiisoo dad waaye xaqiina wuxuu kaaga dhigayaa shar soo taaga aftahnimada noocaasa oo baailkana lagu qurxinaa xaqana lagu foolxumaynaa sixirkay ka mid tahay hadda diinku meeshuu ka hadlay nabi maxamed ale sal allahu alay waslm ina min albayaani la sixra aftahnimada qayb ah waa mintuwaa farciidiya qaybaa waxay tahay sixir qaybtaas waa maxay waa qaybta baabilka lagu qurxinayo xaqana lagu foolxumaynayo dadka ahlu xaqa looga digayo ahlubaabilkana dadka loo qurxinayo waa midtaas ah? sixirkay ka midta fiihi filbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan alula masalada ugu horayda analciyaafata shimbir cayrinta oo la yidhahdo bal shimbirtu dhankay u haadaan fiirinaa wa darqa faalka wadiyarata baasaysigu min aljibti sixirkay ka mid yihiin aaniyatu masalada labaydaa tafsiiru lciyaafa waa shimbiracayrinta tafsiirkeedii iyo wadarqi faalka waa lasoo fasiray aaniatu masalada saddexayda ana cilma nujuumi xidigaha cilmigoodu nawcun waa nooc min asixri sixir ka mida ah. laakiin cilmiga sixirkaa xidigaha waa cilmu ta'iir saamayn inaad u yeesho wey oo maamulka dhulka ka socda aad ku xirta xidigaha kaas wey ee inaad calaamada ka dhigato wax lagu aqoonsado ma la diidana taas waa noo soo socdaa baabkiisuy insha allah araabicatu masalada afraydaa ana alcaqda in wax la gunto maca nafti ayadoo afuufid la jirtiyo tuftuufid min daalika sixirkaasay ka mid tahay ah, sixirka ayay ka mid tahay wa min shari nafaafaati fi lcuqadi fiiri subax kasta iyo galab kasta iyo salaad kastoo tukato inaad akhridaa lagaa rabaa suuraddaas hadda waa salaad kastoo tukato oo waajiba ilaa akriyaa sunna maxaana ilaahay looga magangelaa sixroolayaalka wax turtufa shartooda hadhow aad argagaxaydanta ka tagto adigu xirsiga ha ka tegin haddeer akri salaadaa tukataba akri qul acuudu birabbi اfalaq qul acuudu birabbi naas waa kugu filan yihiin waa la huba laakiin inta ka tagto adigu hadhow shayaaiintu markay kugu soo yaacaan aad argagaxe kaas hadda derbi taabane haddaba ha ka tegin xijaab labadaa suuradood salaadaa tukata ha ka tegin akri shanta salaadood weliba bacda alcasr saddex goor ku celi bacda salaat subxina saddex goor ku celi mid walba kuwa kalena salaada tukataba hal mara iska akri waa kugu filan yihiin nabigaa yidhi sal اlahu alيه wasalam ilaahay kuma magan gelin qof labadaas suuradood wax lamida qof ilaahay magan galay oo labadaas suuradood wax lamida ku magan galay ma jiro wax ilaah lagu magan galo waa wax ugu weyn jinni iyo insi ayagaa kaaga filan soo ma jeedid shaydaan wax tuftufa ayagaa kaaga filan soo ma jeedid marka akriso alkhamiisatu ana namiimata isku dirdiridda min daalika sixirkaasay ka midta dadkaa lagu falaya maskaxdoodiibaa lagu cayaaraya sixirkaasay ka midta asaadisatu mas'aladii laxayday anna min daalika sixirka waxaa ka mid ah bacda alfasaaxa aftahnimada gabalkeed fiiri aftaanimadii o dhan maaha aftahnimada haddii xaqa loogu gargaara waa tii la rabay ah, laakiin aftahnimada baatilka lagu xayisiinaa xaqiina lagu lagu baabi'inaa sixirkay ka midta allah subxaana wa tacala aclam wsala allah calaa nabiyina moxamed